alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wslى allahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed alahbaar waxaynu soo maray baabkii ijmaaca ayaynu soo maray ijmaaca kutubo ayaa laga qoray kutubaha laga qoray waxaa ka mida maraatib اlijmac libni xasmin waxaa kaloo ka mida alijmac libni mundir waxaa kaloo ka mid a kutubaha laga alifo laga qoray aliqnaac fi اlijmac oo uu leeyahay ibnuqaطaan alfasi kutubta laga qorayna waa kitaabka ugu ballaadhan waxaa la taabacay isagoo afar mujallad ah ayaa la taabacay kutubo kaloo laga qorayna waa jiraan laakiin ashyaa badan oo ijmaacya lagu sheegaa ijmaacnimadeedu ma sugnaan ashyaa badan oo ijmac lagu sheego ijmaac ahaanteedu ma sugnaa marka waxaa loo baahan yahay in layska hubsado masaa'isha ijmaaciga ah iyo masaa masaa'isha aan ahayn masaa'il badan oo khilaafiya bacdu ahlicilmi ay ku xikaayoodeen inay ijmaac tahay waayo khilaafkaas yacni may ogeyn markaa dabadeedna sida dannigooda ah oo inay khilaaf aynay ogeyn bay ijmaacnimo uga xikaayoodeen weliba culammada qaarkood way taxafudaan sida ibnu mundir oo kale marka uu sheegaayo waxa uu yidhaahdaa isticmaalaa sida badan ajmaca man naxfadu bihi min ahli اlcilmi taas waxaa ku jira nawcan maa taxafud uu tilmaamayo ciddaynu ognahay oo bimacnaa aan warkooda hayno ayaa sidaa ku kulantay wuxuu ka ixtiraazayaa bacdi aanu ka warhayn masaa-isha qaarkood inay dhici karto inay khilaafsan yihiin bale waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood in mas'alo labadeeda darafba lagu sheegto ijmaac oo ka sugaya iyo ka nafyinaya labaduba ijmaac sheegtaan waa mid waxa weeye dhici karta dhacdayna marka waa in la hubsadaa masaaisha ijmaca lagu sheegto wax kastoo ijmac lagu sheegaa macnaheedu maaha in ijmacnimaday suganta alahbaar alahbaaru bifatxi اlhamzati jamcu khabr ahbaar xalay ku sugan tahay hamzada in la fatxiyo oo la kor dhigo khabar jamci weeyi waa khabarun ahbaar sida sababun asbaab wa huwa luqatan ma'khuudu min alkhabaar luqada gudaheeda waxaa laga soo qaatay khabaar baa laga soo qaatay wa hiya khabaarku alardu arakhwa waa dhulka jilicsan lianna alkhabara yuhiiru alfaa'ida waayo khabarku wuxuu kiciyaa faa'ido kama ana alarda alkhabaara tuhiiru alkhubaara ida qaracaha alxaafiru wanaxwuh sida dhulka jilicsanba ay boodh u kiciso idaa qaracaha alxaafiru markuu garaaco qoobku u garaaco waa naxwuhu iyo ashyaada la midka ay markaa garaacaan bimacnaa ay ku dhacaan boodh baa arladii ay kicinaysaa oo boodh baa ka kacay marka wuxuu tilmaamayaa sababta khabarka khabar loogu magacaabo inay tahay inuu faa'iido ku xasilayso oo faa'iido sababay wa huwa nawcun makhsuusun min alqowl waa nooc gaar ah oo odhaahda ka mida ah. wa qismun min aqsaami alkalaam waana qayb qaybaha hadalka ka mida ah. waqad yustacmalu fii hayri alqowli waa la isticmaalaa waxaan qowl ka ahayna waa lagu isticmaalaa kama qiila tukhabiruka alcaynaani mal qalbu kaatimun waxay kaaga warramayaan labada indhood mal qalbu kaatimun wuxuu qalbigu qarinay yani beyt shicira ayay markiisaga ku jirtay shatri ka mida ayay tahay waxaa loo soo naqliyaa tuxadinii alcaynaani mal qalbu kaatimun wama janna bilbagdaai waاnnadari اshazri tukhabiruka iyo tuxadinii na waa isku marka waa siiqada waxay laga yaabaa inay kutubaha qaarkoodba si u qoraan marka tukhabiruka alcaynaani waxay labada indhood kaaga warramayaan malqalbu kaatimun wuxuu qalbigu qarinayo bimacnaa waxaa looga jeedaa indhaha ayaa qofka markaysaga laga garanayaa waxa uu qarsanayo oo dareenka markaysaga qalbigiisa ku jira waxaa laga yaabaa nawcan maa qaraa'in iyo amaaraad indhihiisu ku tusinayaan in waxa weeye laga arko ama mid kale uu yidhi shaacir kale wamaa yaku fii caduwin aw sadiiqin tukhabiruka alcuyuunu can اlquluubi wixii ku sugnaaday cadow aw sadiiqin ama saaxiib ku sugnaaday tukhabiruka alcuyuunu waxay kaaga warramayaan indhuhu can ilquluubi qalbiyaday kaaga warramayaan marka wuxuu u keenay Eh, sheikhu tuqabiruka alcaynaani markuu leeyahay waxaan odhaah ahayn in khabar lagu ilaaqo taasi waa min hayr haalib laakiin haaliban wixii odhaaha qayb ka mida qaybaha hadalka ayaa markaa khabar lagu ilaaqa wa tacriifu alkhabari min xaysu huwa khabarka tacriifka la tacriifinayo ama la qeexayo min xaysu huwa uu khabar yahay laga eego huwa maa yaxtamilu asidqa walkadiba lidaati waa wixii aqbala runta marka aqbala walkadiba beentana aqbala lidaatihi daat ahaantiisa marka loo eego ayuu marka aqbali karaa run iyo beenba ay ana ixtimaalahu lahumaa aqbalaaddiisa uu khabarku aqbalaayo labadaas runtiiyo beenta min xaysu kownuhu khabaran oo marka laga eego xagga ahaanshihiisuu ahaaday khabar u ahaaday waqad yuqطacu waxaa dhici karta in la qaطciyo ama la gooyo bisidqi اlkhabari khabarka runnimadiisa in la gooyo la jaraa laga yaabaa aw kadibihi ama beennimadiisa in la gooyaa laga yaaba liamrin khaarijiyin arrin daatadiisa ka baxsan daraaddeed loo qaطciyo falأwalu ka hore ka khabar اllaahi tacaala waa sida khabarka ilaahay waa maqطuucu bisidqih waa mid runnimadiisa la goynaayo boqol kiiba boqol wthaani ka labaadna kalkhabari can lmuxaalaati waa sida khabarka laga warramo waxyaalaha mustaxiilada ah ka qowli qaa'ili waa sida ka yidhaahda hadalkiisa uu yidhi oo kale weeye addidaani yajtamicaan labada isku liddiga ahi way kulmaan falaa yahruju bidalika can kownihi kagama baxayo taas ahaanshihiisu khabar ahaaday kaga bixi maayo waxay tilmaamayaan mashaayikhdu mu'alifiinta ee kitaabka qoray khabar waxaa la yidhaahdaa waa wixii run iyo been labada mid walba aqbali kara marka daatadiisa uu khabar yahay laga eego ee aan laga eegin yani cidda ku hadashay ama madmuunku waxa uu ka kooban yahay waxa uu ka hor imanayo wax la mida aan laga eegin daatadiisa uu khabar yahay marka laga eego ayuu wuxuu aqbali karaa run iyo been mid walba aqbali karaa culamada qaar waxay ka cabiraan ma saxa an yuusafa bisidqi aw ilkadib waa waxay asaxayso in lagu sifeeyo run ama been kaasaa waxaa la yidhaha khabar haddii la yidhahdo dahaba zaydun ama maata zaydun ama facala kada waxaa la odhan karaa waa sidqun waxaana la odhan karaa waa kadibun laakiin haddii la yidhahdo qum istaag ama laa tafcal kada sidaa ha samaynin lama odhan karo waa run lamana odhan karo waa been waayo wax la tasdiiqiyo ama la takdiibiyo qofku kuma hadlin markaas wuxuu ku hadlay amar ama nahyi sidaas samee ama nahyi ha samayn marka wixii yani aqbali kara run iyo been labada mid walba markuu khabarnimadiisa laga eego inuu khabar yahay ee madmuunka iyo cidda ku hadashay aan laga eegin kaasaa waxaa la khabar haddaba marka leeyahay waa aqbali karaa waa daatadiisa khabar ahaan marka la eego laakiin wax daatadiisa ka baxsan marka la eego waxaa dhici karta in la qaطciyo inuu run yahay la gooyo sida khabarka ilaahay ama khabarka rasuulka sala allahu aleyh wasalam lama odhanaayo run iyo been bay aqbalaan ee waxaa la odhanayaa waxa yaqiin ah oo dhab ah in warka ilaahay iyo warka rasuulku uu run yahay ayaa dhab ah oo qaطci ah marka waxaa loo qaطciyey oo loo gooyey inuu run yahay cidda ku hadashay in la eegay oo la milicsaday dabeedna la yidhi ciddaasi de ma suuragal aha inay been ku hadasho waana sidaas weyi marka waxaa loo qaciyey runnimadiisa mutakalimkaa la milicsado arrin khaariji ah cidda ku hadashay waxaa dhici karta in la qaciyo khabarada qaarkood ama la gooyo inay been yihiin sida khabarka ka risaalada sheegtay nebi maxamed sal allahu aley waslm dabadii haddii ruux soo baxo odhanaayo rasuul baan ahay dee lama odhanayo run iyo been buu aqbalaa ee waxaa la odhanayaa boqol kiiba boqol waa been oo nebi nebi maxamed ka dambeeyeoo lasoo dirayaa ma jiro laa nebiya bacdii waa ka nebigu yihi sala allahu alay wasalam ma kaana muxammadu abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuula allahi wa khaatama annabiyiin nebiyada nebi moxamed baa lagu khatimay nebi ka dambeeyo imanaya oo dib laga soo diray ma jiro ama laga soo diri doonaa amaa nebi ciise nubuwadiisu waa ka horraysay nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam oo nebi moxamed ka hor ayaa nebi laga yeelay oo loo waxyooday marka nubuwadiisu waa mutaqadima cala nubuwati muxamadin sala allahu aleyh wasalam waxaa ka mid a wararka la qaicinayo beennimadooda sida waxyaalaha mustaxiilaadka in laga warramo mustaxiilku waa waxaan dhici karin sida adidaan yajtamicaan yani didaanku yajtamicaani waa kulmaan waa mustaxiil ya waa aan dhici karin didaanka hadda ugama jeedaan mashaayikhdu isilaaxa manaaiqadu kay didaan u yaqaaniin oo waxay kala sheegaan didaan iyo naqiidaan marka didaanku inay ijtimaacaan waxba kama qabaan laakiin naqiidaanku waa laba shay oo isku liddiya oo iyagu aan kulmi karin annaqiidaani laa yajtamicaani walaa yartaficaan labada naqiidaanka ahi waa sida wujuudka iyo cadamka ma kulmaan mana wada maqnaadaan shaygii mawjuud iyo macduum mar keliya inuu wada noqdaa ma dhici karto waayo waa naqiidaan mana wada maqnaan karanoo labadaba inuu ka wada madhnaadaana ma dhici karto annaqiidaani laa yajtamicaani walaa yartaficaan walaa yartaficaan waxaa loo jeedaa ma wada maqnaanayaan oo ma wada irtifaacayaan ilaba ilaa waa inuu mid joogaa laabudda waa inuu mawjuud yahay ama waa inuu macduum yahay inay labadaba isla mar noqdaanna ma dhici karto kala laba xili dhibi kuma sugnaa amaa didaanka waxay yidhaahdaan addidaani laa yajtamicaan didaanku ma ijtimaacaan waa sida ka sawaad walbayaad sawaadka iyo bayaadka yani waxa weeye shaygu inuu noqdo mid madow haddana mid cad noqdaa mar keliya ma dhici karto laakiin labadaba inuu ka baaqdaa waa dhici kartaa oo madow iyo caddaan markaa midnaba inaanu noqon ee midab kale noqdaa waa suuragal marka adidaani laa yajtamicaan waqad yartaficaan <clears throat> marka miaalka haddii markaa saa la yidhaahdo way iska waafiqi kartaa laakiin marka la waasiciyo oo mutabaayinaankii la soo geliyo markaasay ijtimaac ka iman karaa laa tacjabana liadaadin in ijtamacat fallaahu yajmacu bayna almaa'i wannaari baa mid yidhi hala yaabin waxyaale isku liddiya haddii ilaahay kulmiyo fallaahu yajmacu bayna almaa'i wannaari ya ilaahay biyihiiyo dabka waa kulmiya ya mid kale wuxuu yidhi hada saxaabu bihi maaun bihi naaru daruurtaa waxaa ku sugan buuhi biyo biyahana dab baa ku dhex jira danabku dee wuxuu leeyahay markaysagaa dab buu leeyahay yani madagta dhirta yani iyadoo geedku qoyan yaha haddana waxaa ku jira markaysa markaa dab baa ku jira dabkan waa lagala baxaya marka dambe haakada <clears throat> marka hadda mutabayinaankii loogama jeedo waa didaan wاthaani kalkhabri can اlmuxaalaati ka qowli اlqaa'ili adidaani yajtamicaan falaa yakhruju bidalika can kwnihi khabran wاlkhabru yuطlaqu cinda almuxadisiina calى ma udiifa ilى الnabiy salى اllahu alيه wasalam khabar waxaa lagu magacaabaa muxadisiinta agtooda calaa ma udiifa ila الnabiyi salى اllahu aleyh wasalam kii loo tiiriyey nebiga salى اllahu aleyh wasalam loo tiiriyey min qowlin oo odhaah ah aw ficlin ama ficil ah aw taqriirin ama sugis ah aw wasfin khalqiyin ama sifo abuur iyo khalqi loo nisbeeyey ee ah aw khuluqiyin ama khuluq yani akhlaaq loo nisbeeye ah yani intaa mid walba waxaa lagu iطlaaqaya khabar marka khabar iyo xadiis waa bimacnan waxay noqonaysaa wax kastoo nebiga sala allahu alay wasalam loo tiiriyo oo odhaah ah oo la odhanaya nebiga sala allahu alay wasalam baa saa yidhi ama ficil ah sida nebiga sala allahu aleyh wasalam baa saa sameeyey oo taqriir ah ama taqriir ah sida markaa nebiga sala allahu aley wasalam hortiisaa saa lagu sameeyey uma inkirin waa taqriir aw wasfin khalqiyin ama sifo abuur loo nisbeeyey ah sida nebigu sala allahu aleyh wasalam yani awsaaftiisa kaana waasica alfami yani waxa weeye tawiil aan markaa baa'in ahayn buu ahaa ama waxa weeye markaa yani dhididkiisku miski oo kale u ahaa yani udgoonka miskiga ayaa dhididka nebigu sala allahu aleyh wasalam yani raayaxo yani udgoon oo miskiga la mida ka soo kankami jirtay nebiga sala allahu aleyh wasalam saas aawadeed zawjaadkiisa qaarkood waxay urursan jireen yani dhididka nebiga sala allahu aleyh wasalam maadaama aad iyo aad u udgoona yani midabka nebiga axaadiista sheegaysa oo ka warramaysa nebigu markaa inuu ahaa markaa yani sifadiisu yani dherarkiisa midabkiisa yani waxa weyn haakada waصfi khalqi ah ama khuluqi ah sida dabeicadda nebiga salى اllahu alيyه wasalam inuu akhlaaq wanaagsanaa yani axaadiista ka warramaysa kullu dalika waxaa la odhanayaa waa khabar ama waa xadiis nebi baa la odhanaya sala allahu alay wasalam taqsiimu alkhabari bictibaari wasfihi bisidqi waalkadiib khabarka qaybinta la qaybinaayo bictibaari wasfihi sifadiisa lagu sifaynayo eegista la eegaayo bisidqi waalkadibi runnimo iyo beennimo lagu sifaynayo qaybinta la qaybinayo ba halkan lagu baxsinaya ama lagaga hadlaya yanqasimu waa qaybsamaa alkhabaru khabarka ayaa qaybsamaya min xayu wasfuhu ay min xayu yaxsulu wasfuhu marka laga eego halkuu ka xasilayo sifadiisa sifayntiisa bisidqi walkadibi runnimo iyo beennimo lagu sifaynayo ilaa halaasati aqsaamin saddex qaybood ayuu u qaybsamaya alawalu ka koowaad alkhabaru almaqtuucu bisidqih waa khabarka la goynaayo runnimadiisa wa huwa anwaacun waa noocyaal minhaa ay ka mid tahay noocyada waaxid alkhabaru aladii balaga ruwaatuhu xadda atawaaturi waa khabarka uu gaadhay ruwaaddiisu xaddu tawaatur ay gaadheen athaani khabaru ullaahi wa khabaru rasuulihi sala allahu aleyh wasalam waa khabarka ilaahay iyo khabarka rasuulka sala allahu aleyh wasalam sala allahu alayhi wasalam athaaliu ka saddexaad ee khabarka la qacinayo runnimadiisa ahaaday alkhabaru almacluumu alkhabaru almacluumu sidquhu bilistidlaali waa khabarka lagu ogsoon yahay runnimadiisa deliishad lagu og yahay la deliishanayo ka qowli ahli اlxaqi waa sida ahlulxaqu hadalka ay yidhaahdeen alcaalamu xaadiثun caalamka ama makhluuqaadku waa soo dariyeen qadiim ma aho weligoodba may jirine waa soo darriyeen waa shay xaadisa yani waa khabar la qaطcinaayo runnimadiisa deliishad baana lagu qaطcinaya deliishad adilada la deliishaday ayaa lagu qaطcinaya runnimadiisa allahu khaaliqu kuli shay aayaadka qur'aankaa sheegaya inuu ilaahay wax walba abuuray caqlan baa lagu garanayaa makhluuqaadkan inaynay weligoodba jirine in wax haadisoo soo darriyey oo la abuuray ay yihiin marka caqlan wa sharcan baa labaduba ku tusinayaan caalamku inuu xaadis yahay saasaa loo qatcinayaa runnimadiis marka khabarka la qatcinaayo runnimadiisa saddex qaybood buu mashaayikhdu ay ka sheegeen waa khabarka ruwaadiisu xadu tawaatur ay gaadheen shuruuddii tawaaturkuna ku dhammaystiranta tawaaturku baab buu leeyahay kaga hadli doonaan waa inagu dhow yahay waa yahay ka labaad waa khabarka ilahay iyo khabarka rasuulka sala allahu alayh wasalam war kastoo ilaahay sheego ama war kastoo rasuulku sheego sala allahu aleyh wasalam yani waxaa la qacinayaa la goynayaa inuu run yahay waa qaci khabar daliishad lagu gartay runnimadiisana waa la qacinaya aلثaanي nooca labaad alkhabr اlmaqطuucu bikadibih waa khabarka la qaطcinaayo beennimadiisa la qaطcinayo wa huwa anwaacun waa noocyaal minhaa noocyadaa waxaa ka mid a alwaaxid ma culima khilaafuhu bidaruura nooca koowaad waxaa la ogaaday sida markaa khabarkaas lagu sheegay sida ka soo hor jeeda inuu yahay waxaa lagu ogaaday daruuro yani lagama fursan karayo milu qowli اlqaa'ili waa sida ka yidhaahdaa hadalkiisoo kale weeye uu yidhi annaaru baarida dabku waa qabow yahay maala hadduu ruux yidhaahdo annaaru baarida dabku waa qabow yahay uu yidhaahdo waxaa la odhanayaa khabarka waxaa la qacinayaa inuu been yahay boqol boqol waxaa la goynaya inuu been yahay waayo waxaa la ogsoon yaho daruuro lagu garanaya daruuradii yani qofki iskama daafici karo deliishadna ugama baahna ya inuu ka fekero oo deliishado haddii la yidhahdo dabku horta miyuu qabow yahay mise waa kulul yahay inuu ka fekero oo wax deldeliishado uma baahna badiihi ahaan buu usoo tuurayaa qof kastaaba odhanayaa dabka waa kululyahay xataa carruurta yaryar ee dee markaa aan caqli fiican lahayn waxay garanayaan inuu dabku kulul yahay ilmaha yar marka waxa weeye gacantiisa la qabta ee loo dhoweeyo dabka ee uu kulkii dareemo dib isu gejinaya maalintaa wixii ka dambeeya wuxuu garanayaa dabkaasi waa kulul daruuraanu ku garanaya biwaasidat lxis baanu ku haleela dareenka iyo dareemayaasha waasidadiisaanu ku haleelo ku garta marka khabarka sida uu sheegaayo sida khilaafsane weydaarsan daruuro lagu garanayo inuu yahay waxaa la qaطcinayaa khabarkaasi mar haddii arrinkii daruurada lagu ogaaday uu ka soo horjeedo oo uu khilaafsan yahay inuu kadib yahaa la qaطcinaya athaani nooca labaad maa culima khilaafuhu bilistidlaal waa kii la ogaaday khilaafkiisa waxaa lagu ogaaday deliishad baa lagu ogaaday milu qowli اlfalasafa sida hadalka ay yidhaahdaan qolyaha falsafadda u saaxiibka ahi alcaalamu caalamku ama makhluuqaadku waa qadiim oo waa horeeyeen yacni weligood waa jireen qadiimna waxay uga jeedaan weligood weligii waa jiray bay uga jeedaan khabarkaasi daliishad baa waxaa lagu garanayaa sida markaa lagu sheegay sida ka soo hor jeeda inay xaqiiqadu tahay daliishad baa lagu garta marka arrinkii daliishadka lagu gartay oo caqliga iyo sharciguba ku tusinayeen inay sidaa tahay sida ka soo hor jeeddee khilaafsani waxay noqonaysaa yani khabar la qacinaayo beennimadiis alcaalamu qadiim yani qolyo badan oo falaasafaa baa saa ku tegey waana tay culamadu yidhaahdeen masaa'isha lagu gaalaysiiyey qolyaha falaasafaday ka mid midta qaarkood waatay nadmiyeen bialaaثatin kafara alfalaasifaة اlcida id ankaruuha wahiya xaqan muhbata id ankaruuha wahiya xaqan muhbata cilmu bijuز'iyin xuduثu cawaalimin xashrun liأjsaadin wa kanat mayta yani saddex arrin bay ku gaaloobeen qolyaha falsafadda u saaxiibkii saddexdaa arrinay inkireen saddexdubana ay dhab tahay inay sugan tahay sugnaanshaheedu dhab yahay ta koowaad waxa weeye waa cilmun bijuziyin cilmun bijuziyin oo wax walba inuu ilaahay og yahay oo juziyaadka umuuraha inuu og yahay oo ka warqabo falaasafadii way inkireen waa kufri waa nisbat اljahli ilى allah buu koobsanaya hadalkaas marka waa gaalnimo ta kale waa caalamku inuu soo dariyey yadana waa inkireen xuduusu cawaalimin oo waxay yidhahdeen caalamku waa qadiim yaduna waa gaalnimo ta saddexaad waxa weeye wa xashrun liajsaadin yani waa jidharhka in la soo saarayo wa kaanat meyta oo waxay yidhahdeen arwaaxdaa la soo saarayaa ajsaadda maaha marka saddexda arrinba waa kufri waxay ka hor imanaysaa adilada qaطciga ah bay ka hor imanaysaa oo ay caaridaysaa saddexduba waa yahay athaaliثu nooca saddexaad ee ka mida khabarka la qaطcinaayo beennimadiisa alkhabr اladي low kana صaxiixa latawafarat اdawaaci calى naqlihi mutawaatiran waa khabarkii hadduu saxiix ahaan lahaa latawafarat idawaacii dawaacida iyo waxa keensanaya sababaya ayaa markaa wada xasili lahayd ama badan lahayd calaa naqlihi rarista lagu soo rarayo bay dawaacidu yacni ku xasili lahayd addawaaci waa asbaabta keensanaysa calaa naqlihi mutawaatiran keensanaysa in lagu soo raro la soo raro xaaluu mutawaatir yahay la soo raro ima likownihi min usuuli shariica waxay dawaacidu u keensanaysaa oo asbaabtu u kelifaysaa ama ay u keensanaysaa inuu tawaaturo ama ahaanshihiisu ahaaday min usuuli shariicati shareecada asalladeeda mid ka mid a oo asal usuusha shareecada ka mid a dee in la yidhaahdo tawaaturi maayo oo aaxaad baa lagu hayaa ma dhici karto baahida loo qabaa badan shaygu hadduu asal usuusha shareecada ka mida hadduu yahay baahida loo qabaa aad iyo aad bay u badantay mar haddii baahida loo qabaa aada u badan tahay asbaabta keensanaysa inuu tawaaturo baa xaasil ah oo joogto badan hadduu tawaaturi waayo waxay noqonaysaa khabarkaasi dee u jirin waayo hadduu jiri lahaa oo asal ususha shareecada ka mida u ahaan lahaa dee waa tawaaturi lahaa ama asalnimadiisaan sugnayn ama asalnimada hadday sugnaatana yani waxa weeye tawaatur haddii laga waayo waxay noqonaysaa inaanu khabarkaasi sax ahayn oo beennimadiisa la qaطicinayo aw likownihi ama ahaanshihiisuu yahay daraaddeed baa asbaabtu u keensanaysaa in tawaatur lagu soo raro amran hariiban arrin hariiba uu yahay oo caadada iyo sida loo bartay khilaafsan ka suquuطi اlkhatiibi waa sida khatiibku inuu ka soo dhaco can ilmimbari mimbarka ka soo dhaco waqta alkhudbati masalan wakhtiga khudbadda uu ka soo dhaco haduu ruux keliya sheego u yidhahdo maanta waxaanu tagnay iyaday jimco ahayd ama shalay ya maalin jimca buu ka warramaya markaasuu leeyahay jimcihii dhowaa waxaanu ku tukanay masjidjaamaca caynkaasaan ku tukanay masjidjaamaca markaanu joognay khatiibkii mimbarku koray khudbaddii buu bilaabay dadku siday u dhegaysanayeen baa khatiibkii mimbarkii ka soo dhacay waa dhintay khatiibkii ya xadadka caynkaasaa dhacay hal ruux baa soo raray mawdica laga soo rarayaana waa mawdic yani markaa dadkii ay badan yihiin oo buuxaan ya xadadkuna waa hariib oo inuu khatiibku intuu mimbarka ka soo dhaco dabeedna markaysaga la arko khatiibkii oo meyd ah ya wakhtiguu dhintayna ay tahay marka markaysagaa yani fi lkhub waa arrin hariib ah marka waxa weeye dadki inay aad ugu warramaan oo warkii aada loo qaadqaado ayu keensanayaa dawaacidu waxay keensanaysaa inuu tawaaturo ilaa naaqilintiibaa badanaya xadadkuna waa hariib marka hal ruux baa soo naqliyey khabarkaas jimcihii baynay dhacday buuhi ya khudbadda gudaheedii baynay ku dhacday khudbadduna khudbad jimcay ahayd masjid jaamic baa la joogey khabarka noocaasa waxaa la odhanayaa yuqtacu bikadibi ruuxa waaxidkee soo naqliyey ya been hore yaan laguba qabanba waxaa laodhanayaa khabarkaasi waa kadib waay hadday jiri lahayd dad badan baa soo rari lahaa waana tawaaturi lahaa dawaci tawaatur baa ku jira araabic khabaru muddaci risaala kii risaaladda sheeganaya khabarkiisii weeye min ghayri mucjizatin mucjiza la'aanteedu risaalo sheegtay oo hadduu ruux markaa risaalo sheegto mucjizana aanu keenin waxaa la qadcinayaa beennimadiis waayo rasuul kastaba aayad mucjiza oo caddaynaysa rasuulnimadiisa ayaa la soo siiyaa oo lagu rumaysanayo afartaas masalo waxay ka mid tahay waxyaalaha markaa la qacinayo khabarka beennimadiisa lagu qacinayo athaaliu nooca saddexaad waxaynu soo maray khabar la qacinayo runnimadiis iyo khabar la qacinayo beennimadiis nooca saddexaad wuxuu noqonayaa mid aan labada midna la qadcinayn athaaliu nooca saddexaad alkhabr اladي lam yuqطc bصidqihi walaa bikadibih waa khabarka aan la qaطcinayno la gooynayn runnimadiisa walaa bikadibihi beennimadiisana aan la qaطcinayn wa huwa ثalaaثaة anwaac waa saddex nooc alأwalu ma duna صidquhu ka khabr اlcadli ka koowaad waa ka la maleeyo runnimadiisa sida khabarka cadligoo kale weeye athaani nooca labaad maa dunna kadibuhu waa kii la maleeyo beennimadiisa ka khabari alfaasiq sida khabarka faasiqa oo kale weeye beennimadiisaa la malaynaya danni haalib ah athaaliu nooca saddexaad maa shuka fiihi waa mid laga shakiyey ka khabari majhuuli lxaal sida kii xaalkiisa aan la garanaynin khabarkiisaoo kale weeye fainahu yastawii fiihi lixtimaalaani waxaa u siman labada ixtimaal labada suuragal baa labaduba u siman yihiin ixtimaalka uu aqbalayo inuu run yahay iyo aqbalaadda u aqbalaayo inuu been yahay labadu waa u siman yihiin ma kala doorroona raajix iyo marjuux ma kala lehe waa mutasaawiyaan labada ixtimaal licadami lmurajix wax kala arjaxaya inuu ka maran yahay daraaddeed oo murajix aanu jirin ayaa labadu u siman yihiin noocan saddexaad waxay tilmaamayaan mu'alifiintu khabarka aan la qaطcinayn runnimadiisa iyo beennimadiisa midnaba aan la qaطcinaynin ee labada mid la danninaayo amaba laga shakinaayo oo labada ixtimaal ay siman yihiin ayuu markaa qaybta kale ay noqonaysa waxaanay tilmaameen saddex qaybood inay noqonayaan qaybtaas saddexaad mid runnimadiisa la malaynayo danni haalib ah danniga waxaa loo jeedaa halabatu dannigii baa loo jeedaa ma dannigai ah ka runnimadiisa la malaynaya waa khabarka cadliga ninka lagu kalsoon yahay warkiis cadliga khabarkiisu qaطci ma aha waayo wuu khai'i karaa waa wahmiyi karaa waa ismoodsiin karaa waa dembaabi karaayo macsuum ma aha ahlu sunna waljamaca waxay qabaan cismat اlambiyaa bay qabaan nebiyadu inay macsuumiin yihiin laakiin dadkaan nebiyada ahayni salawaatu ullaahi wa salaamuhu calayhim afraaddoodu inay macsuumiin yihiin ma qaban ee waa dembaabi karaa maadaamay sidaas tahay danni haali baa lagu hayaa khabarka cadligu inuu siduu u sheegay tahay laakiin waa ka baaqan kartaa oo khata' baa ku dhici kara dembina waa ka dhici karaa nisyaan baa ka suura gala dembi baa ka suura gala marka maadaamay sidaas tahay waxaa la odhanayaa danniga haalibkaa wuxuu yahay inuu run sheegaayo boqolkiiba kiiba siddeetan ama sagaashan khabarkaasi waa sidqi ya inta yare ka hadhay waxaa loogu balreebayaa dee wahmiga iyo khata'a iyo markaysagaa inay dhici karto inuu dembaabo mid walba laakiin lama odhanaayo khabar kastoo cadli uu sheegaa waa qaci ilaaba ilaa inuu run yahay saa la odhan maayo waa maa dunna sidquhu qaybtiisa labaad waxa weeye maa dunna kadibuh waa wax la maleeyey beennimadiisa danni haalibaa lagu malaynayaa inuu been sheegaayo sida khabarka faasiq oo kale faasiqa khabarkiisu inuu been yahay waa la malaynayaa danni haaliba boqolkiiba kiiba siddeetan ama toddobaatan waa been ya ixtimaal wuxuu geli karaa inuu run noqon karo ixtimaal daciif ah oo waa dhici kartaa marmarda inuu run sheego ruuxii markaysagaa kadaabka ahaa qad yasduqu lkaduub ya kii beenawaaskaha waa dhici kartaa marmar inuu markaysagaa run sheego shayطaankiiba suu nebigu ma odhan salى اllahu alيyه wasalam qad sadaqaka wa huwa kaduub run buu kuu sheegay abu hurayrow shayطaankaasi isagoo been badana ah ayuu run kuu sheegay marka hal masale inuu ku run sheegaa dee beentii kama baajinayso hmm. calaa sabiili mubaalaqana loogu sifeeyey beenta kaduub kaadib xataa lama odhan nooca saddexaad waa mid laga shakiyey runnimadiisa iyo beennimadiisa yani shakiga iyo dhanniga ayaa farqi u dhexeeya dhanniga waxaa loo jeedaa kii khalabatu dhanniga ahaa shakigana waxaa loo jeedaa markay labada ixtimaal siman yihiin oo labadu aynay kala miisaan roonayn markaasaa waxaa la shaki baa la yidhahdaa si naadirana waxaa u dhacdaa shakiga laftiisa in dhanni lagu ilaaqo oo waxay yidhahdaan dhannigaa wuxuu leeyahay raajix iyo dhanni marjuuxa iyo dhanni markaa musaawi ah daniga raajixa ahi waa khalabatu daniga ka la yidhaahdo daniga marjuuxa ahina waa ka markaa la yidhaahdo wahmiga la yidhaahdo daniga musaawiga ahee labada daraf ay siman yihiin oo kala doorka roonaynna waa ka shakiga la yidhaahdo laakiin isilaaxa shaa'ica ah waxaa loo isticmaalaa danigana halabatu daniga baa sida haalibkaa loo isticmaala yani shaki baa markaa loo isticmaala laakiin marmar kale waa dhacdaa in shakigii dhanni lagu ilaaqo ama wahmigii oo dhanigii daciifka ahaa oo midna waa dani haaliba midna waa dani daciifa midna waa dani musaawiya in yatabicuuna ila danna culamada qaar waxay ku fasireen dannigay gaaladu raacayaan waa kii markaysaga markaa marjuuxa ahaa ama musaawiga ahaa waa shakiga iyo daniyadii daciifka ahaa iyo waxyaalaha noocaasay raacayaan dee daniga haalibkuna hadduu qaطci ka hor imanayo in la raaco ma halkaa iska joog wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk